alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wslama wbaaraka calaa nabiyihi اlkariim muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeennaani waa kii labaad oo ka mid a kitaabkii islaaxu lmujtamac oo iska lahaa asheekh moxamed ibnu saalim albayxaani raximah اllahu tacaala intaynaan dersigaan gudagelin casharkii xalayto inoogu dembeeyey xadiidkii inoogu dembeeyey baan saddex qodob kaga noqonaya qodobka koobaad waxaa weeye cumar markuu xakiim ibnu xisaam xoolihiisii fayga ahaa siinayey xakiim waa ka diida cumar baa muslimiintii wuxuu ku yidhi muslimiinay waxaad markhaati ka noqotaan wixii xaqu u lahaa inaan siiyo u iga diiday somaynaan soo marin waxay culimmadu isweydiiyaan maxaa keenay cumar inuu ummaddii ku markhaati geliyo u yidhahdo bal ogaada iga diidiya anugu waa siiyey waxay kaga jawaabeen wuxuu rabaa cumar dimadiisa inuu bari yeelo oo dadaan arrinka xoogaal u ahayn aysan hadhow asaga wax ka sheegin oo aysan xakiim ibnu xisaam xuquuqdu lahaa cumar baa gacanta ku haysta marka inuu isbari yeeluu raba anigu waa dadaalay xuquuqdiisii waan siiyaye ogaada xaggayga wax ma jiraan asagaa diiday qodobka ma la fahmo qodobka labaad ninka la yidhaahdo saxaabiga la yidhaahdo xakiim wixii asagu uu xaqa u lahaa inuu diido oo yidhahdo idinka qaadan maayo maxaa ku xambaaray aasaas waxa uu ah nebi maxamed hortiisu ka dhaartay yidhi cid wax weydiin maayo laakiin tani cid wax weydiistay maahana waa xuquuqdu asagu lahaa oo xaqu lahaa waxay culimmadu leeyihiin wuxuu u diiday nafta bani aadamka waxaa ku dabeecaysan xoola jacayl waa caadi qofka bani aadamka inuu xoolaha jeclaado waa dhaqan la yaqaan hadduu nebiga hore wax uga soo qaatay abuubakarna uu yidhahdo xoolahaygii hoo haye cumarna uu yidhaahdo hoo haye u ka qaato wuxuu ka baqay armay naftu kula tagta kula talax tagtaayoo ay marka dambe waxaan fiicnayn kula gashaa marka naftu wuxuu rabaa inuu hawsha iyada kaba gooyaba oo uu ka quusiyo wax gacan bani aadam ku jira sidaasuu ku doortay xalo waxaan soo qaadanay oo xadiidkaa ka mid ahaa laba jeer bay taqriiban kusoo noqotaan u mar isagaa wuxuu yidhi laa arsa'u axadan marna waxaan soo qaadannay in la yidhi saxaabiga loo yaqaano xakiim ibnu xisaam qofna wax kama uusan nusqaamin ilaa uu ka geeriyooday falam yarza xakiimun xakiim cidna wax kama nusqaamin wey ma aha in laga hadlayo asaga waxba kama nusqaamin ee qof bani aadama wuxuu haysto intuu ka qaatay kama nusqaamin sidaasaa loola jeedaa alxadiidu alkhaamisu xadiidka shanaad can xakiim bni xisaamin waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu anna nebiya nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi albayicaani labada qof ee wax kala gadanaysa bilkhiyaari khiyaar iyo doorasho ayay ku kala sugay ku sugan yihiin maa muddada lam yatafaraqaa aysan kala tegin fa in sadaqaa hadday isu run sheegaan oo wabayanaa ay caddeeyaan wixii cilladoo jirta badeecada ama lacagta bowrika waa loo barakeynayaa lahumaa labadooda fii beycihimaa iibkoodii ay wax kala gateen kii lacagta qaatayna lacagta loo barakayn kii badeecada qaatana badeecada loo barakeynaya wa in kadabaa hadday isu been sheegaan oo wakatamaa wixii cilladoo jirtay ay qariyaan oo ay sidaa sameeyaan ayib maxaa idinku xiga fa casaa waxaa laga yaabaa an yarbaxaa inay faa-iidaan ribxan faa-iido oo wayumxaqaa la tiro barakata baycihimaa iibkooda barakadiisii walyemiinu dhaarta alfaajiratu ee xumaha ku salaysanoo faajiradda ah munfiqatun mid xoogaa buunbuuninaysa weeye lisilcati badeecada mumxiqatun mid tiraysa weeye lilkasbi kasabkana way tiraysaa rawaahu albukhaariyu wa muslimu bukhaariyo muslim baa xadiidkan wariyey xadiidkaani wuxuu ka hadlayaa shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam naxariisteeda waxaa ka mid a ah khalqiga ilaahay naxariis uga dhigay labada qof oo wax kala iibsanaysa waxaa laga yaabaa bani aadamkana ku badan qof walba qofka kale gacantiisa waxa ku jira inuu jecel yahay oo xoogaa u yara hanqaltaago waxaad imaanaysaa meel dukaan ah badeecaya alaabbaa taalla lacag baad wadataa waxaad iska jeclaanaysaa bal qofkan wax ka gado ama asagaaba meeshu waxay ugu furan tahay inuu lacag ka dheefo jeebkaaga waxa ku jiruu rabaa marka inuu wax ka faa'iido isagoona aada uga fiirsan oo aan aada uga booraandegin baa booraandegin baa waxaa laga yaabaa isla markaba inay fududaato shaygan iga iibi hayo waa kaa iibi isla markiiba la isdhaafsada lacagtiiy badeecadii waxaa shareecada nebi maxamed labadiiba ugu naxariisatay kii lacagta qaatay iyo kii badeecada qaatayba in la yidhaahdo khiyaar waxaad leedihiin intaad meeshaa wada joogtaan badeecadii aad qaadatay haddaad ku qanci weydo tirad warniyo lacagtaadi waad u baahnayd maxaad isaga qaata inaad tirahay saaxiib badeecadaada kuma qancine lacagtayda ii soo celi ama adigu aad tiraahdid niyahu lacagtaada ma rabee badeecadayda iisoo celi mala fahmo qodobkaa labadaba marka danbaa ugu jirta maadaama laga yaabo inuu marka hore ku fuudaaday inuusan aada uga fiirsan baa waqti la siiya maa lam yatafaraqa intaysa kala tegin labadiiba diinta ilahi waa u naxariisata marka kii wax gadanahayey iyo kii wax laga gadanayay labadaba waxay ka mid tahay marka arrimaha muhimka ah oo dadka muslimiinta la rabo markaad wax gadanaysid inaad ku talagashid in adigana wax lagaa faa'ido adiguna aad wax faa'idid ee aadan ku talagelin qofkan dhulka inaad la sintay adiguna aad faa'idid arrinkaas waa khata waxaa la yidhi albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa intaysan kala tegin bay khiyaarkaa leeyihiin laakiin hadday kala tagaan ceeb kale haddaysan soo bixinoo la qariyey ama shardi kaleeto uusan jirin ee khiyaarku majlis uu ahaa jirkiina lagu kala tegay tafriiqan waa maxay waa in meeshii lagu kala tago wixii la kala gato bayci waa waa ansaxa markaas bilkhiyaari maxaa loola jeedaa khiyaar waxaa loola jeedaa waxay khiyaar u leeyihiin wixii ay kala gateen inay socodsiiyaan iyo inay beyci fasakhaan oo yihahda waa ka noqdo labadaba khiyaar bay u leeyihiin wuxuu nebigeenu sheegay laba waxyaalood oo iibka lagu barakeeyo waa maxay alsidqu waatabiyiin in run la sheego waxna la caddeeyo xaggee laga qaadan fa in sadaqa hadday isu run sheegaan kii badeecada haystay wuxuu leeyahay badeecadaydu cilladaanay leedahay alaabtaani waa celis shaygaani waa nooc hadda ka hor waxa weeyaan magaalada ku jiri jiro hadda waa ka sii baxaya aada looma isticmaalo badeecadiisii buu caddaynaya wixii cilladuhu ku jirtay kii lacagta watayna wuxuu sheegayaa hadday lacagtaanu cillad iyo iin leedahay wuu caddaynayaa wuxuu leeyahy lacagtaydu cilladaasay leedahay ogow oo la soco hadduu qofku wax kaa gadanayo si bayaano cad wax kaaga gato hadduu ka noqonayana si cadaha kaaga tago fa in sadaqaa wa bayana ilaahay labadiiba waa u barakaynaya runtii ay sheegeen iyo cilladii ay sheegeen hadday sidaa xataa wax ku kala gataan ilaahay baa beecooda u barakaynaya waxaa kaloo ilaahay beeca barakada kaga qaadaa labadaa laba ka soo horjeeda oo waa maxay wa in kadabaa wa katama alkidbu waalkitmaan in been la sheego oo la yidhaahdo shaygan maada noocaasuu ka samaysan yaho usan ka samaysnayn oo magaalooyinka qaarkood badeeco ka timaadoo dadku jecel yahay aada magaca ku dulqoratoo tiraahda maxaad ka ogtahad waa noocii ugu dambeeyey adaana ku qortay waa beentaa ama qofkaanu wuxuu jecel yahay baad ogeydoo wixii suuradiisii waxa lahaad siis haddii aad been sheegtoo beecaaga been ka sheegtid cilladii aad ku ogeyna qarisid ilaahay baa barakada ka tirahay qodobkaa ma la fahmi suuqliyadu waa aad isaga ilaaliyaan ilaahay wuxuu kugu ogyaho daacada sheeg nin sulaymaan la yihado khayr allah siiyo masaajidka dariskiisa ahoo cajaladaha iyo duuduuba waa dhallinyaradu waxay u bixiyeen sulaymaan feeg waa nin aad wuxuu ku odhanahayaa oo orjinaal kan soo waa feeg buu ku leeyahy haddaad gadanaysa ku gadan ah, feegnimadaas dadkii marka waa ku kalsoon yahy waa dhaqan aad fiican shaygaanu waa feeg kanu orjinaal ma kan waa laga fiican yahay maalmuu ku haynahaya kabacdi waa kaa xumaan isagii baa kuu dadku hadday maanta saa noqon lahaayeen ilaahay baa u barakayn lahaa beecooda iyo iibkooda iyo lacagtoodaba marka weligaa barakada raadi ha fiirina lacagta badan xadiiska bal u fiirso haddii been la isu sheego xaggana wax la qariyo waxaa laga yaabaa inaad u aragtid ribix faaida xoogaa inaad wax ka faa'iiday laakiin ha fiirinin waxaan daahirka ah ilaahayga waxaan bixiyey oo xoolahan ku siiyey rasuulkiisa wuxuu ku leeyahay barakadii baa laga qaada waxba kuu tari mahayo maalka maalka akoonka kugu jira iyo xoolaha dukaankan kuu camiran mar haddaysan baraka la socon waxba kuma tarin ayib barakadooda waa la tirayaabale su-aal baa isweydiin mudan su-aasha meesha taalla waxaa weeye hadday isu run sheegaan la garay ilaahay baa u barakayn hadday isu been sheegaanna la garay ilaahay baa barakadii ka qaadi haddii midkoodna run sheego midkoodna been sheego ama midkood wax qariyo midkoodna wax caddeeya labadii maalan kii badeecada watay baa wax qariyey cillad boogii wuu qariyey kii lacagta watayna waa hagarbaxay oo daacad iyo dar alle ayuu ku hagarbaxay oo u warrama maxaa xal ah labadooda kee la rajaxaya labaduba ma isla barakabeelayaan mise labaduba waa isla barakoobayaan mise waxaa weeye barakaduna waxay raacaysaa kii runta sheegay kii kalena belaa la noqonaysa culimmadu waxay leeyihiin daahirka xadiiska waxaa ka muuqda kii runta sheegay oo wax addeeyeyna inuu barako la noqonayo sababtoo ah awooddiisa waxaaduu la yimi kii kaleetana balaayo iyo dhib uu la noqonayo qaar culummada ka mid ah waxay muujiyeen waxaa laga yaabaa midkan wax qariyey ama beenta sheegay macaasida uu sameeyey inay saamayn ku yeelatay iibkii wax la kala iibsadayo macaasidii intay xadgudubto xataa kii kaleta ay saamayn ku yeelato halisteedayna le hawshaas marka in adiguna dhib aad isu geysatay bulshadiina dhib aad u geysatahay intaysan dhicin weligaa runta ku dadaal wixii cilladoo jira caddaynteedana ku dadaal wuxuu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalama alyamiin اlfaajiratu munfiqatun lisilca mumxiqatun lilkasbi waa erey aada u muhiim ah dhaartu waa maxay badeecuu halkaa dhiganhaya masaajka hortiisu waranhaya iga iibaad odhan wallaahi intaasay uu joogtay bilaahi talaahi saddex ilaah lagu dhaarto kuleeyihi waa beentii baa laga yaaba ilahay baan ku dhaartay intaasaan kusoo gaday ilahay baan ku dhaartay intaasaa ii saaran qofkaanuu rabaa jeebkiisa inuu ku baartee waxa uu sheegayaa waa been munfiqatun lisilca badeecadii aad wadatay way kuu yaro kobcinaysaa laakiin maxaa daba yaalla mumxiqatun lilkasbi bay waxay ka tiraysaa barakada iyo khayrka wax ay kuusoo kordhisay lama arko mar hadduuna waxaan gudaha kuu soo galay oo gurigaaga kuu yimid baraka lahayn dee gurigaagii barakala-aa timid oo dukaankaagii baraka-la-aan baa taalla oo jeebkaagii baraka-la-aan baa ku jirta iska ilaali markuu iska jir wax kasta oo ay dadku isweydaarsanayaan ayaa soo gelaya haddii la isu run sheego waxna la isu caddeeyo bayci waa kana waa hayna heshiis baad qof kala qoranaysaan waxaad rabtaan shirke inaad noqotaan cilladahaad leedahay u sheeg nihu cilladaasaan leeyahay waa xanaaq badnahay waa dabci xumahay xisaabta xaggeeda kuma fiicini wixii cilladoo xaggaaga jirta u caddee kana waa sidoo kale labadii qof hadday rabaan inay guursadaan oo isguursadaan waa in la isu hagarbaxo odaygii hadduu garka yatimaaba inta madoobaysto oo isnaashnaasho uu yidhaahdo waxa iyo labaatan jir baan ah wanwankii sheekh cabdirashiid cali suuf uu sheegahaya allah xifdiye uu halkaa ka bilaabo sax ma cilladaa jirta waxba ha qarani gabadhii ayadoo maamo weyn ah oo timihii ciroobeen hadday iyaduna inta soo madoobaysato issoo naashnaasta ay tidhaahdo waxa weeye waa yaraha oo ay wax qariso guurka loo barakayn maayo waa qishiya khiyaano fa in sadaqaa wa bayanaa meel walba waa gelaysaa wax kasta oo dadka ay isweydaarsadaan oo iibkii ah heshiisyada la kala qoranaya ah guurkan iyo noloshaan ah kulli way soo wadagelayaan weligaa runta ku dadaala ilahay qur-aankiisa wuxuu ina barayaa yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaaha wa kunuu maca asaadiqiin dadka runta sheega macooda noqdo la jirinkooda noqdo runta ku dadaala marka waxaa la rabaa dadka muslimiintaha ah inay isu hagarbaxaan wuxuu xadiidku ina tusinaya oo aan ka faa'idaysanaynaa shayga runta la yidhaahdo camalkaaga adduuniya kaaga aakhraba inuu kuu barakaynayo shayga beynta la yidhaahdana camalkaaga adduunna barakadu ka tirtirayaa kaaga aakharana sidaasu wuxuu uga dhigayaa barakala'aan wuxuu xadiidku ina tusinayaa adduunyadii aan wax kala gadanaynay haddaan diinta ilaahay lagu salayn inaysan barake inoo keenayn adduunyadaas waa beec adduunyadu wamaca daalika waxaa laleeyahay haddaan diintii lagu salayn oon run la sheegin oo la caddaynin ma soconayso barake iyo khayr laga heli maayo marka asidqu watabyiin waa asbaabta wax ku barakoobaan alkadibu walkitmaan in wax la qariyo been la sheegana waa asbaabta ilaahay uu barakada kaga qaado ganacsiga iyo waxa weeyaan xoolahaba intaba marka runtana aan ku dadaalno shareecadeenna inugu dhiirigelisay beentana aan ka fogaano sharcigeenna ayaa inaga reebay labadaa qodobba waa laba qodob oo muhim dhaarta beenta ah oo faajiradda ah oo aan xaqiiqada iyo aasaaska lahayn oo beeca iyo badeecooyinka la isku weydaarsanahayo dhaarta noocaasana waa in la iska ilaaliyo badeecooyinka iyo iibka la kala iibsanayo ciladihii jira in la qariyo dadka loo qariyo ayadana waa in la iska jiro la iska ilaaliyo can xakiim ibni xisaamin waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu anna nebiya nebiga sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi albayicaani labada wax kala gadanaysa bilkhiyaari door qaadasho ayay ku sugan yihiin maa muddada lam yatafaraqa aysan kala tegin maxay door u leeyihiin shaygii ay kala gateen inay sidaa ku kala tagaan iyo baycii inay ka noqdaan labadaba khiyaar bay u leeyihiin maa lam yatafaraqa waa haddaysan kala tegin oo meeshii ay joogaan oo marka iibka laga hadlahayo khiyaaru shardi iyo khiyaarulmajlis iyo khiyaarulqabni iyo khiyaaro badan baa jira kullina qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay can taraadin raalli in la isaga yaha la rabaayo kan lacagta qaatayna aan xaggiisa wax jirin kan badeecada qaatayna xaggiisa waxjirinoo raalli la isaga yahay fa in sadaqaa hadday isu run sheegaan oo wabayanaa ay caddeeyaan wixii cilladoo jirtay buurika waa loo barakaynayaa lahumaa labadooda fii baycihimaa iibkooda wa in kadabaa hadday isu been sheegaan oo wakatamaa ceebihii iyo cilladihii jiray ay qariyaan fa casaa waxaa laga yaabaa an yarbaxaa inay ka faa'iidaan sida daahirka oo ayaga u muuqata ribxan faa'iido wa yumxaqaa laakiin la tiro barakata baycihimaa iibkooda barakadiisii in laga tiro ayaa laga yaabaa walyamiinu dhaarta al faajiratu ee xumaha ku salaysan oo faajiradda ah munfiqatun waxay kordhinaysaa lisilcati badeecada badeecaday kuu socodsiinaysaa wallaahi waa iga saas markaad qofka muslimka ugu dhaaratid waxaa laga yaba inad tiraad qofkan run buu sheegayaa uu kugu qanco badeecadii wuu kaa gatay marka way kuu socotay laakiin maxaa daba yaalla mumxiqatun mid tiraysa weeye lilbarakati barakada lacag baa kuu korortay laakiin waa baraka la'aan badeecaad kororsatay laakiin waa baraka la'aan ayib alxadiiu saadisu xadiidka lixaad can anas ibni maalikin waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yu'minu ma rumaynayo oo iimaan saxa laga heli maayo axadukum qofkiin xataa yuxiba ilaa uu la jeclaado liakhiihi walaalkii maa shayga yuxibu uu la jecel yahay linafsihi naftiisa rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim baa xadiidkan wariyey ayib xadiidkan wuxuu nebigu sheegayaa sala allahu calayhi wasalam qof aynaga inaga mida iimaankiisu inuusan dhammaystirmaynin oo kaamil ahayn ilaa waxa walaalkii uu la jecel yahay naftiisa uu la jeclaado soo diyaar umayn inaan ku dhaqanno ayib su-aal baa marka timid haddii diyaar loo yahay salaaddii cishaha kuu gashay dharna waxaad ka qabtaa hal macuus ah inaad tukatidna waa rabtaa mid qaawan oo weyse qabaa kuu yimid wuxuu ku yidhi walaalow macuustaan ii sii inaan cishaha dadkaa jamacada kula tukadaan rabaa waana qaawanahay weysan iga ansixi mayse macuusta iisii buu ku yidhi maxaad samaynaysaa ya ma usiibaysaan miyaa waa hagaag cagadan oo kaloo adoo wato kuu yimi salaadii cishana waa gashay mana weyse qabti asna ma weyse qabo idinkumana filla wuxuu ku yidhi waa kaa da'weynhay maadhow faatixadan kuu marhayaae eh. jamaacadaasaan rabaa inaan la tukadee cagadan biyaha isi aan ku weysayste idinkumana filla maxaa samaynay yaa siin lahayd adugu yaa may in badan ha ka warramin idinku iska warrama ma siisan yaa adu ma siin lahayd laakiin macalusa maada siiseen waa gartay su-aal saddexaad wuu yimid oo wuxuu yidhi niyahu sufuuftan safkaad ku jirto wuxuu ku irmaandhow iga soo bax gadaal tag safkaa meeshaa kaga jirtaan rabaabuu ku yidhi meelaha dambe oo sabanka iyo ku tuko khayr allah ku siiye maxaa samayne ma i yeelaysaa nuyaa hadda maxaa u tiradeen xadiiskaa ku dhaqmaynaa haye hmm. waa sax wey culamadu qaabkaasay uga hadlaan waxay leeyihiin wixii qurubaad ku saabsan sida hadda tusaalayaashan sheegnoo kaleeto iihaar ma galaan iyo deeqsinimo anaa u baahan baad leedahay khayr allaha ku siiyo safka haddaad u baahantahay waqti hore imow maradaydan iska siiyo mahayaane biyahaana anaa ku weysaysanahayoo salaad la-aan baaba noqona laakiin ka waran biyihii hadduu kuu yimaado asagoo naftu ka baxayso haddaan biyaha la siina wuu dhimanhaya gabagabayso biyahana sii sabab naf bini aadaba taa badbaadinaysaa marka wixii ku saabsan xuduud dunyawiya wixii ku saabsan adduunyada dheefteeda wa yuuhiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa u eexiyo walaalkaa iska hormari laakiin hawshu hadday timaaddo maradaada anaa ku tukanaya adna qaawanow iyo biyahaaga anaa ku weysaysanaya salaad la-aan ahow iyo safka hore anaa galahiya meelaha dambeeta ku har hawshu halkaa hadday gaarto laa ithaara fi lqurubaat bay yidhaahdaanoo waa laga roon yahay culimmadu leeyihiinoo waa karaaho saasayna u badan yihiin mala faham qodobka ayib xadiidku wuxuu ina tusinayaa oo aan ka qaadanayna laba qodobba horta sheega u fiirsada labada qodob laa yu'minu axadukum xataa yuxibba liakhiihi walaal buu sheega ma la fahma waa walaalkee kow xadiiska kuma qorna wuxuu labaadoo sheegay xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi naftiisa wuxuu la jecel yahay waxee ma sheegi ma la fahma qodobka qofka walaalkaayo waa kuma xadiisku halkan kuma qorna waxa lala jeclaanaya maxay yihiin halkan kuma qorna laakiin labaduba xadiis kalaa ku soo arooray riwaayaad kalaa ku yimid oo maxay yihiin riwaayaadka kaleo ku yimid waxaa weeye xadiidka laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi lmuslim walaalkiisa muslimka ah marka waa walaalkaa muslimka ah kow waxaa lala jeclaanaya waa maxay maa yuxibu linafsihi min alkhayri wuxuu naftiisa la jecelyaho khayr ah marka walaalkiina waa la cayinay waa walaalkaa muslim ah waxaad la jeclaanaysana waa la sheegay waa wixii khayr ah laakiin hadduu qofku walaalkii intuu asugu khamriyo cab yahay uu walaalkii la jeclaado inuu khamrada la cabo waxaan leenahay iimaankaagu maasha allah walaalkaa wanaag baad la jeclaato maya tuug weeye dadka dhaca markaasuu yidhi qoryahan qaata dadka ila dhaca maxaa dhacay anaa naftayda la jecel idinkana waa idinla jeclahay iimaankaagu maasha allah la odhan maayo kaas oo iimaankaagaa sarreeyooo kan kugu xambaaray waxa laga hadlahayaa waa khayrka ayib wuxuu nabigeenu sheegay sala allahu calayhi wasalama xadiidka cabdullahi bni camar bni caas inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam faman axabba an yuzaxzaxa can innaari wayudkhala aljanna qofkii jecel in naarta ilaah iyo cadaabka laga fogeeyo jannadana la geliyo waxaa loo ordayaaba soo intaa inuu ilaahay jannana ku geliyo cadaabkana kaa badbaadiyo wuxuu nebigu yidhi fal falta'ti maniyatuhu wahuwa yu'minu billahi walyowmi alaakhiri geeridu ha u timaado asagoo rumaysan allaah iyo maalinka aakhiro walya'ti ila annaasi aladii yuxibu an yu'taa ilayh dadkana siduu jecel yahay in loola dhaqmo asagu ha ula dhaqmo xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihina waatana sidee jeceshaha in lagula dhaqmo qof walbow dib isugu noqo in lagu caayo in lagu xanto in lagugu xadgudbo in lagu dilo in lagu liido midna ma ogolid qof walbaad u timaadid inuu ku karaameeyo ku maamuusaad rabtaa naftaada haddaad taa u quurtay khayrkaana u quuroo dadka kale u ogolow sidaas waa haddaad rabtid inaad janno geshid cadaabna ka badbaadid sidaasuu nebigaagu sal allau alayh wasalam ah uu kugu baaqayaayoo ku baraya ayib xadiidka waxaa wuxuu sheegay oo aan caddaynay walaalkaa khayr in lala jeclaanayo khayrkaa muxuu yahay khayr adduunyo iyo mid aakharaba walaalkaa la jeclo macnaheedu ma aha inaad jeclaanaysid adigana alla inuu kaa qaado asagana ilaahay uu siiyo maaha maalan caafimaad baad qabtaa la jeclo walaalkaa inuu sidaadoo kale u caafimaad qabo nolol fiican baad ku nooshaha la jeclow walaalkaa inuu nolol fiican ku nool yahay aqoon fiican baad leedahay la jeclow walaalka horumar iyo aqoon wax kastoo wanaagsan oo ilaahi uu ku siiyey asagana la jeclo wanaagga iyo horumarkaa la jeclo xadiidku wuxuu ka hortegayaa xaasidnimada qofka xaasidka ahi horumar iyo wanaag midna kulama rabo mar allaala markuu maqlo wax yaroo horumar u adgaartay baa laga yaaba madaxa inuu ruux oo farta qaniino oo caloosha uu ka gubto adna war kama hays caafimaad baad heshay calooshaa xaunaysa wuu jiran caruur baa kuu dhalatay wuu ka xun yahi masaajidka iyo toosnaanba kugu arka war kii fiiriya masaajid ku noqnoqonahaya alxamdulilah meeshuu odhan lahay u ducayn lahaa waaba ka xun yahay inuu masaajid kugu arkaba qofka xaasidkaahi cid qancin kartaa ma leh mucaawiya waxaa laga sheegaa inuu yidhi dadweyn o dhan waa qancin karaabi laakiin anuu qofka xaasil yihahdo ma qancin kara bu sabab wuxuu leeyahay waa caduwu nicam barwaaqooyinka ilaahay buu horor iyo col ku yahay qof ilaahay barwaaqooyinkiisa col la ahna anugu ma qancin kara xadiidku marka xaasidnimadu inagala dagaalamaya xabiibnimada iyo qalbi furnaanta iyo dadka horumarka inlala jeclaadana wuu inagu dhiirigelinaya bal bukhaari xadiidkan meeluhu ku keenay waxaa ka mid a ah kitaabuliimaan iimaanka waxaa ka mid ah inaad walaalkaa khayrka la jeclaato xadiiskuna uuba sheegay laa yuminu axadukum iimaan ma lihid ilaa goorma ilaa aad walaalkaa la jeclaatay waxaa naftaada la jeceshahay waa qayb ka mida iimaankaaga ilaasho iimaankaaga walaalkaana khayrka la jeclo ayib can ibn bni maalikin waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulka alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yu'minu ma rumayn axadukum midkiin ilaahi ma rumayn rumayn dhab ahoo dhammaystiran xataa yuxiba ilaa uu la jeclaado liakhiihi walaalkii oo muslimka ah maa waxa yuxibu uu la jecel yahay linafsihi naftiisa waxa uu la jecel yahay khalaas sidaasaa la rabaa xataa yuxiba liakhiihi lmuslim maa yuxibu linafsihi min alkhayrna waa inagaa sheegnay riwaayada ismaaciiliba ahayd rawaahu wa muslim alxadiidu saabicu xadiidka toddobaad wa canhu can anas waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam halaathun saddex waxyaalood man ruuxa kunna laga helo fiihi dhexdiisa kunnadan waa kaanadii taamada ahayd wajada wuxuu helay xalaawata aliimaani iimaanka macaankiisa ayuu helay saddexdaa kan koobaad waxa weeye an yakuuna waa inuu ahaado allaahu alle iyo wa rasuuluhu rasuulkii axabba mid loo kalgacayl badan yahay ilayhi xaggiisa mimaa wixii siwaahumaa labadooda ka soo haray wa an yuxibba waa inuu jeclaado qofka uu jeclaanayo fillaahi ilaahi darti oo wa yubqida uu naco qofkuu nacayo fillaahi ilaahi darti wa an tuuqadda in la shido naarun dab cadiimatun ee weyn oo fa yaqaca uu ku dhaco fiihaa dabkaa dhexdeeda axabo waa in loo kalgacayl badan yahay ilayhi xaggiisa min an yushrika inuu la wadaajiyo billaahi alla shay-an shay rawaahu lbukhaariyu wa muslim xadiidkan bukhaari iyo muslim baa wariyey buu mu-alifkuu yidhi laakiin lafdiga sidaan ah bukhaari iyo muslim maysan warine asalkiisu nasaa'i buu ku yaallaa isagoo si kaleahu bukhaari iyo muslim ku yaallaa meelo badan bay ku keeneen laakiin bi hada lafdi nasaa baa iska leh alimaamu nasaa raxmat ullaahi calayh xadiidkan saddex waxyaaloodoo wuxuu inoo sheegay qofka laga helo iimaanka macaankiisa uu dhadhamiyey xalaawada xalwadu sama macaana iimaanku wuxuu leeyahay macaan macaankaas culimmadu waxay yidhaahdaan waxaa weeye waa al waxa weyaan istildaad bitaaca daacooyinka ilaahay qofku inuu macaansado masaajidka markuu ku jiro waa inuu raaxo dareemayo ousan cidhiiri dareemayno qur-aanka markuu akrinahayo qur-aan uu leeyahay allow kaagee oo habda baal u soo rogahayo uu leeyahay talow maaqaa kuu hartay oo wa ku rafaahsan yahayba warqatirinta waa inuusan ahayn uu leeyahay qur-aankaanaad akhriday ujeeddadu ilaahay kalahaa lahaa talow imisaad ka fahantay lanna qur-aanku aduu kula hadlayaa talow imisuu ilaahay kuu dhoweynayaa waa inuu qur-aankii ku macaansanayo adkaar buu akhrisanayaayo waxbuu samaynahayaayo sadaquu la baxayaayo qaraabuu xiriirin waa inuusan dhibsanayn daacooyinka ilaahay uu macaansanayo daacooyinku waxay leeyihiin culays naftu waxay rabtaa meelaha inay iska taagtaagnaato daacadu marka waxay leedahay culays culayska kaasoo soo gaarayana waa inaad ku sabartid xalaawada iimaanku waa kaa ayib kan koobaad waxaa weeye ilaah iyo rasuulkiisa wax walba waa inaad ka jeceshahay labadooda alle iyo rasuulkiisa jacaylkooduna waa inuusan kuu sinayne allaah jacaylkiisu bixaddi daatihi iskiisaa loo jeclaan rasuulkeennana sala allahu calayhi wasalam waa ka duwan yahay jacaylkiisu jacaylka alle ayib ibnuqayim baa wuxuu leeyahay raxmatullaahi calayh diinta nebi moxamed oo dhan afar tiir baa aasaas u aabi kulligeed marka la fiiriyo xubbun wa buqdun jacayl iyo nicayb labadaasaa waxaa ka dhalanaya jacaylka iyo nicaybka ficlun wa tarku in aad wax samaysid waxna aad ka tegtid muxuu ka wadaa wuxuu ku leeyahay jacaylkaagu waa inuu noqdo ilaahay darti kow qofkaad nacaysidna waa inaad u nacdid ilaahay darti labo waxaan xumaana aad ka tegaysidna waa inaad uga tagtid ilaahay darti saddex wanaagga aad samaynaysid ilaahay darti waa inaad u samaysid maaqa qodob buu yidhi ciddaad jeclaan ilahay darti u jeclo waa kana xadiisku waa inoo sheegaya waa an yuxiba fillaah ilahay darti u jeclow qofka aad nacaysid ilaahay darti u nac laakiin waxaa been ah shaksiyan intaa isugu dhacdaan inaad tidhahda ilahay darti baa u nibca waa beentaasu ilahay darti uma nibci ee naftaada darteedaad u nicib tahay ilaahay waad ku masabidinaysaa waad ku been abuuran waana dembi weyn inaad dadka u tustid waxaanu dar ilaahay inay kaa yihiin adoo shahwa nafsaaniya ay ku jiidanayso waxaa la mid ah inaad qofka ku tirahda ilaahay darti baan kuu jeclaa adoo beentaa ay tahay oo mujaamalo iyo reemagaalnimo ay kaa tahay waa kabiira ilahay darti baan kuu jeclaa hadal sahlan ma aha hadal sahlan ma aha qofkaad jeclaanaysa ilaahay darti u jeclow anuun qof ilaahay darti u jeclaan dan kale mau jeclaan kara wax kuu diidaya ma leh laakiin wax abaalka laga helayo oo mansilada ilaahay agtiisa kuu ah oo aad sharafta ku gaaraysid oo ajarka iyo hawaabka logaaga qorayaa alxubbu fillaah waalbuqdu fillaah waxa aad ka tegaysid ha uga tegin war nin odayaa tahay armaa koofiyadu kaa dhacdayo dadku ku arkaa ta iska fiiris waa iska daay ilahay darti baan isaga daayay haddii ilahay dartina iskamaadan dayn ee sumcaddaadaa dadka ka ilaashanaysa inay wasaqu soo gaarto ilaahay ha ku beena abuuraan waxa aad samaynaysa inaad tidhahda ilaahay darti baan u samaynaya adoo dad isku tusinaya ayaduna arrin haboon ma ah ilaahay darti wax u samee ilaahay darti wax uga tag ilaahay darti wax u jeclow ilaahay darti wax u nibcow wuxuu kaloo ibnuqayim sheegay jacaylku afar inuu u qaybsamo ama shan waxaa jacaylka ka mid ah qofku inuu ilaahay jeclaado inuu qofku ilaahay jeclaado ereyga aada ugu fiirsada haddaad tidhahda ilaahay baan jeclah oo aan dhaqan la socon oo aan iimaan la socon oo naftaadu waxay kuu qurxiso haddaad iska raacdid jacaylka noocaasoo afka laga sheegto janno laguma galo cadaabna lagagama badbaado islaamna laguma noqdo gaalnimana lagama badbaado wax uu kuu tarayaa ma jacaylka afkaas waa nooc jacaylada dadku ay sheegtaan qaybo ka mid a ah. waa jacaylka yuhuud iyo kiristaanka iyo mushrikiintu ay sheegan jireen naxnu ah, ah, abnaa'ullaahi wa axibaauhu ilaahay baana jecel bay yidhahdeen markaasay haddana jannadii ka hadleen waxay yidhaahdeen lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara laba faamil keliya jannadaba iskala lahoo galabay yidhahdeen laba qoys bes reerkaasay u xirxihantahay yuhuud iyo ayagaa saa sheeganaya ilaahina waana jecel yahay yidhaahdeen ayib jacaylka noocaasa jannana laguma helo cadaabna loogama badbaado jacaylka labaad waxaa weeye wuxuu ilaahay jecel yahay inaad jeclaatid kaasaa marka wuxuu yahay midka qaymaha leh ilaahay wuxuu jecel yahay inaad jeclaatid isagaa janno lagu galaa isagaa cadaab lagaga badbaadaa isagaa islaamnimada lagu galaa isagaa darajo lagu gaaraa gaalnimana isagaa lagaga badbaada ilaahay wuxuu jecel yahay inaad jeclaatid maaqa qodobbad haysa jacayl iska mujaradaan macno ku fadhin iyo wuxuu alla jeclaa inaad jeclaatid soo maa jacaylka ambiyada ilaah iyo saalixiinta iyo dadka wanwanaagsani kaas weeyaan jacaylka saddexaad waxaa weeye jacaylka labaad buu ka dhashayoo waa kan xadiisku ka hadlayo ilaahay dartii inaad waxu jeclaatid wa an yuxibba fillaah ilaahay dartii inuu qofkan u jeclaado markaad ilaahay jeclaatay oo daacadii jeclaatay baad waxaad aragtay qofku dhaamoo aad is leedahay ilaahay uu kaaga dhow yahay markaad taad asagiina jeclaatay ilaahay darti baad u jeclaatay waa jacayl qama badan asaguna jacaylka afraadi waxaa weeye waa jacayl alxubu maca allaahi ilaahay iyo cid kaleetaad isla jeclaanaysa waxaad leedahay ilaahina waa jeclaha asnaamtana waa jeclaha qof yidhi maalan qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheega qolyo ilaah iyo cidda kaleo ay caabudaan isku si u jecel wa min annaasi man yatakhidu min duuni illaahi andaadan yuxibuunahum ka xub illaahi asnaam bay caabudaan asnaamtaasiyo ilaahina isku sibay u jecel yihiin muslimiin baa kuwaas waa gaalo waa xubbi gaalnimo ah cadaabkaad ku waaran haddaad ku dhimantid jacaylkaas janno weligaa il saari maysid muslimna ma tihid sabab ilaahay baabaan jeclaa qofkaan hadduu ku yidhaahdo ilaahay waa jeclaad laakiin ilaahay iyo makhluuqiisii jacaylkoodii baa sintay xubbi abiici ah oo ah nafta bani aadamka waxa u munaasabkaa inay jeceshahay maxaad jeceshahay haddaad gaajaysan tahay cuntadaad jeceshahay haddaad ooman tahay biyahaad jeceshahay ilmahagaad jeceshahay carruurtaadaad jeceshahay reerkaagaad jeceshahay zuyina linaasi xubu shahawaati min annisaai walbaniin walqanaa soo garan maysa waa dadkaa jecel adiga ka warran hawshooda waa iska caadi jacayl iska dabiiciyo caadiya weeye ajarna ka heli maysi islaantaada maxaa u jeclaataan ma la laakiin hadday niyo wanaagsani la xariirsanto oo jacaylka ilmahaaga aad jeceshahay iyo jacaylka aabbaha iyo hooyada aad jeceshahay iyo jacaylka xaaskaaga aad jeceshahay iyo jacaylka cuntada iyo cabitaanka aad jeceshahay uu yahay ilaahay daacadiisa u kaalmayso niyadaasu wuxuu ku noqonayaa wax ilaahay loogu dhowaado oo hawaabna laga helo ajarna laga helo ciqaabna lagaga badbaado qodobka ma la fahmo inama alacmaalu biniyaad bay u noqonaysa ayib sida awgeed qofka muslimkaahi inuu ku dadaalo weeye ilaahay diintiisa inuu ilaaliyo waxaa ka mid a ah xadiidkan uu ku gabagabeeyey qofka muuminka ahi wa an tuuqada naarun cadiimatun fa yaqacu fiiha inta dab la shido oo dabkii la huriyo in lagu yidhaahda dabkaana lagugu ridayaa iyo in lagu yidhaahda ilaahay shirki u samee waa inaad dooratid hal lay cadaabo dabka halagu rido sababtu waxaa weeye haddii dabka lagugu rido daqiiqadaha naftu kaaga baxaysaa xanuunkoodiina halkaasaad ku dhaafaysaa jannad hore ka gelaysaa maadaamad islaam niyadaada ilaashatay laakiin haddaad shirki u noqoto war ha ay gubinina mushrik baa noqonayaana aad tidhaahdid qalbigaagana ay ka soo go'do ee sharkooda iska badbaaday aysan ahayn inta lagu badbaadiyood ayaa noolaatay haddaad sidaa ku dhimatid cadaab ilaahay weligaa kabah lagaga bixi maayo sigaad ku jiraysa marka qof diintiisa ku adag oo aan mabdiciisa ku gorgortamin ee mar walbeeta mabdiciisii iyo caqiidadiisa ilaashada waa inaad tahay wa canhu can anas waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalama halaathun saddex waxyaalood man ruuxa kunna ay xasilaan fiihi dhexdiisa wajada wuxuu helay oo ka helayaa xalaawata aliimaani iimaanka macaankiisa dhadhan buu leeyahay iimaanku sida ashyaada kaleoo xisigaah macaanba ay dhadhan u leeyihiin waana taacada ilaahay inaad ku macaansatid oo ku raaxaysatid kow an yakuuna waa inuu ahaado allaahu alle iyo wa rasuuluhu rasuulkii axabba mid loo kalgacayl badan yahay ilayhi qofkaa xaggii mimaa wixii siwaahumaa ka soo haray ilaah iyo rasuulkiisa wixii ka soo haro dhan jacaylkooda waa inaad ka hormarisid jacaylka alle iyo ka rasuulka aabbaha hooyada caruurtaada xaaskaaga dadkoo dhan nin saxaabiyaa nebiga u yimi sal alla alayh wasalam wuxuu ku yidhi nebi maxamedow waa ku jeclaha waxaan kaa jeclaha naftayda caruurtayda ehelkayga kulli waan kaa jeclahay mararka qaarkood waxaa dhacdabi anoo gurigayga iyo ciyaalkayga dhex fadhiya inaan kusoo xasuustaybi markaasaan waxaan u hiloobayaayoo jeclaanayaa inaan mar indhaha ku saaro waxaa laga yaabaa inuu salaadda duhur la soo tukaday gurigiisibuu tegey markaasaa qalbigiisa nebi maxamed kusoo dhacaya markaasuu wuxuu dareemayaa inuusan guriga dhex jooginoo wuxuu rabaa inuu nebi maxamed baadi goobo arko waan ku soo raadinayaaba kuu qabaybi haddana saasay tahay waxaan dareemayaa biwalwal ma nin nabi maxamed jecel oo heer kaa gaarayba haddana welwal dareemaya haa oo muxuu yahay welwalku waxaan xasuusanayaa buu yidhi haddii la dhinto markaad jannada gashid meelaha ambiyada ilaahay la geeyo sarsare adiga lagu geynaya anugu laakiin haddaan dhinta haddayba dhacdabi inaan janno galo dee dadkaa iska caadiga ahaan ahay oo ambiyada meeshooda ma gaaro adduunka waan ku arkaya aakhare inaan kugu arki waayaan ka baqayaabi nebi maxamed sal alla alih wasalam markaasaa nebigu aamuso shib uma jawaabi su-aashii noocaas ahayd ilaahay baa ka jawaabay qofkii ilaahay aeeca oo rasuulkiisa aeeca faulaaika aladiina maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiina wshuhadaai wsaalixiin marka kuwaas ayaga ah jacaylka a ah jeceshaad macooda ku noqonaysa ila jirankooda wey marka jacaylka nebi maxamed iyo jacaylka alleh wax walba waa inay kaala horeeyaan wa an yuxiba waa inuu jeclaado cidda uu jeclaanayo laa yuxibuhu xaaluusa filaahi alla darti uu jeclaado wayubqida waa inuu naco cidduu nacayo fillaahi alla darti wa an tuuqada in la shida naarun dab cadiimatun ee weyn dab weyn in la huriyo la shido oo fa yaqaca uu ku dhaco sawa loo xarakayn karaa fiihaa dhexdeeda axabbo waa in loo kalgacayl badan yahay ilayhi xaggiisa min an yushrika inuu la wadaajiyo billaahi alla shay-an waxba alxadiidu thaaminu xadiidka sideedaad can abi ayuuba abi ayuub waxaa laga wariyay al ansaariyi canhu anna rasuulallaahi rasuulka ala sala allahu caleyhi wasalam qaala wuxuu yidhi laa yaxilu xalaal uma aha limuslimin qof muslim ah an yahjura inuu ka hijroodoo ka tago akhaahu walaalkiis fawqa halaatin saddex maalmood wax ka badan fowqa halaati layaalin saddex habeen wax ka badan yaltaqiyaani xaalo ay kulmayaan fa yucridu wuu jeensanayaa haadaa kan wa yucridu wuu jeensanayaa haadaa kan wa khayruhumaa labadoodaa midka khayrka badanna alladii kii weeye yabda-u bilaabaya bisalaami salaamta rawaahu lbukhaariyu wa muslim waa xadiid cajiiba ah xadiidkaanu xadiidkan wuxuu inoo sheegay walaalkaa muslima inaad ka hijirootid kuma bannaana saddex maalmood ka badan saddexdan maalmood maxaa loo siiyey bani aadamku waa iska daciif qayb badan oo ka mid a ah caradaa ku badan xanaaqa ku badan dabci xumaa laga yaabaa inay jirto naftii iyo shaydaankii baa la dagaalamayo waxay mar walba leeyihiin cudwaan iyo xadgudub iyo aarsi bay farayaan saddexdaa maalmood marka waxaa loo siinayaa inuu ku soo fakaro isa soo cullubtoo dib isugu noqdo isa soo canantou yidhaahdo war waxaad walaalkaa ku kala maqan tihiin muxuu yihi wax intee la eeg weeye isla jirkiinna iyo isla socodkiinna iyo qalbi furnaantiinna iyo kan keebaa kuu fiican inuu su-aalo badan intay isweydiiyo oo uu isa soo canaanto uu iskanoo yihahdo walaalla raalli ah waan iscafinaynaa xalaal marka ma aha saddex maalmood ka badan inaad adiga walaalkaa arrimo adduunya ku kala maqnaataan wixii diin ah waa masalo kaleeto laakiin wax adduunyo ku saabsan iyo shakhsiyaadkiinna xalaal idinma aha saddex maalmood kabacdi inaad kala maqnaataan intaa keliya ma aha xalaal ma aha keliya ma aha waxaa nabigeenna ka sugan sala allahu calayhi wasalam xadiid abu daawuud uu warina uu warinayo muslim inuu nebigu yidhi acmaasha bani aadamka maalin kastoo khamiis ah iyo maalin kastoo iniina ah waa la kor yeelaayo ilaahay baa loo kor yeelaa markaasaa ilaahay dadka u dambi dhaafaa waxaan mushrik ka ahayn qof gaal ah iyo qof walaalkiisii asaga cuqdadii ee dhex taalloo la kala aamusan yahay ruuxii asaga iyo walaalkii cuqdadii dhex taalloo sidaa ay ku kala aamusnaayeen ilaahay wuu la hadlayaa malaa'igtu wuxuu leeyahay utrukuu haadayni xataa yaslixaa labadan ajar iyo hawaab u qori maayo arrimahoodana waxba ka qori maayo ilaa ayagu ay soo salaaddii aad tukanaysay iyo soonkaad soomaysay iyo salaatuleylkii iyo qur-aankaad akhrinaysay iyo qaraabo xiriirintii iyo istikfaartii kullu daalika ilaahay wuxuu odhanayaa ha iisoo koryeelinina alla maxaa laga yaabaa in badan oo innaga inaga mid ah oo khayrka saa ugu dadaala in laga yaabo acmaashooda halkaa inaysan dhaafin hebel iyo aniga soo maaha waxaaway qaar baa wuxuu koranaya gaal baaban haddaan la hadlaba waxaana laga yaabaa wax yar inay isku hayaan adduunyo waxaa laga yaabaa hadana been intuu sheegay inuu yidhaahdo ilahay darti baan uga aamusana oo ilaahay subxana wa tacala ku xadgudba haddana oo dadkii uga dhigahaya nin diini xambaarsanoo diin xambaarsanoo diin ilaahay wax uga tegaya haddana been ay tahay ilaahay baa ku marka camalkiisa ha iisoo koryeelinina heshiida idinku markaad heshiisaan markaasaa ajarka iyo hawaabka waxaa samayseen laydin qoraya ayib waxaan haynaa xalaal ma aha kow waxaan haynaa camalkaaga suuban oo aad samaysay la qori maayo oo kor lagugu yeeli maayo ilaa aad walaalkaa la heshiisid intaa keliya ma aha wuxuu nebigu sheegay sala allahu caleyhi wasalam man hajara akhaahu qofkii walaalkii ka hijrooda fa huwa ka safki damihi asagoo dhiiggiisa daadiyuu la mid yihi hawshu hawl sahlan ma aha inaad dhiiggiisa daadisid oo aad dishid iyo intaad arrimo yaryaroo adduunya isku qabsataan inaad sidaa ku kala go oo markaad iska hor timaadaan waddada midkiinba dhan ka qaadon la isa salaamin oon salaamta layska qaadin buu nebigu iska mid isku mid ka dhigayaa sal alla alih wasalam sabab labaduba waa laba kabiiro waa laba dembiyo waaweyn cadaab ilaahi baa lagu mutaa intaa keliya ma ah adoo dhiiggiisa daashay adoon camalkaagii la koryeelin adooy xaaraan kaa tahay oo xaaraan ku dhex jira intaa keliya hawshuma waa ka sii daranta oo waa maxay waxaa abu hurayra nebiga ka wariyay inuu yidhi nebigu laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu xalaal uma aha inuu qof muslimi ka hijroodo walaalkiis fowqa halaain saddex maalmood wax ka badan kan intaas soo maroo kale soo maa faman hajara fowqa halaain famaata dakhala naara saddex maalmood ka badan qofkii walaalkii ka hijrooda oo arrimo adduunya ay ku kala maqan yihiin oo ayagoon wali halka wada hadlin uu sidaa ku dhinto ilaahay naartiisuu gelaya maxay marka ku yeelaysaa inaad inta u timaada ku tira assalaamu calaykum war ilahay dartaan isu cafino intaa yartaa inta shaydaanku yihahda maya shaydaanku mar walba eetasoo qur-aanka muusan odhan wa uxdirat il anfusu shuxaso ilahay qur-aan kuma sheegin shuxiga markuu ilahay halkaa kaga hadlaayay waxaa ka horreeyey wasulxu khayr in la heshiiyo waa khayr laakiin markii khayrkii lagugu yeero layidha hebel iyo adaa isku dhacsan inaan ka akhyaarayaan rabaa waan ka ergeynaya waan heshiinayaa idin heshiisiinayaa baa nafta waxaa isugu imaanaya bakhaylnimo bakhaylnimada ma aha xoolo lagu bakhaylo keli ah waxaa bakhaylnimada ka mid ah in inta lagugu yeelay walaalkaa la hadal aad tirahda maya wallaahi ma la hadlayo maxaa dhacay hadda ka hor kushin iga qaata maya wallaahi la hadli maayo maxaa ula hadli weyday aniga asagaa isku dhacnay maya wallaahi bakhaylnimada ta haddaad taa ku bakhayshay walaalkaa iscafiyo ilaahay dartiisu cafiya beesiya lacagna lagaa heli maayo bakhiil baad tahay waxaa intaa kuu dheer jannada ilahay baad ku waayaysaa cadaabka ilahay baad ku gelaysaa waxaa intaa kuu dheer adoo dhiiggiisa daadiyaabaad la dembi noqonaysaa waa in la isu noqdo marka barnaamijka sheekh kenyaw khayr allah kusii cafi walaalkaa khayr allah sii cafi walaalka barnaamijkaas waa muhim waa daawo muhim ah u noqo cafi walaalka xataa asagoo kaa khaldan raalligeli anaa kaa khaldana raalli ahodhe maxay kaala tegaysaa intaad cuqdad ku kala maqnaan lahaydeen can abi ayuuba labadii qof hadday kala dhintaan oo kala tagaan oo kala irdhoobaan oo isu soo noqdaan yaa khayr badan midka nabadaynta bilaabaa khayr badan midka nabadaynta bilaaba qalbigiisa khayr ku jira badbaadadooduu raadinahaya ilaahay buu kaaga dhow yahay noqo qofka lambar lambarwan noqda oo nebi maxamed uga markhaati kacay khayrnimada noqo oo qofkii wax kaala dhexeeyaan caawa fariin u qor walaala waan iscafinadheh walaalow inaad cafidaan rabaadheh hadday xuquuq kaaga maqani jirtay waad cafin kartaa haddii adiga xaggaaga wax jireenna ama cafis ka dalab ama soo celi nabadgelyadii iyo walaalnimadiidin ka dhaxaysay can abi ayuuba waxaa laga wariyay alansaariyi radia allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa yaxilu ma bannaana nebigu limuslimin qof muslim ah an yahjura inuu ka hijroodo akhaahu walaalkiis waa walaalkee waa walaalka muslimka awey ah fowqa halaain saddex maalmood wax ka badan yaltaqiyaani xaalay kulmayaanoo fa yucridu uu jeensanayaa haadaa kani markay jidka soo hor yimaadaan bay kala leexanayaan war jidka yaa kaa leexiyey ma isbaaraa taalla maya hebel wejigiisu arka wejiga ma siin karu kuleeyahy timahaygay kuwiisu ma xidhiirmaa jinkaygaa locol ah qaacidooyin baa la degsada marka qaacidooyinkaasaa la rabaa marka shaydaanku inuu kaga faaidaysto ayaguna ma dareensana wa yucridu wuu jeensanayaa haadaa kan wa khayruhumaa labadoodaa kan fiican oo khayrka badan alladii kan weeye yebda-u bilaabaya bisalaami salaamta awal way kala go-naayeen qofka furaha khayrka wadaa waa qofka salaamta bilaaba assalaamu calaykum ka warran hadduu kaa qaadi waayo hadduu kaa qaadi waayo cid asaga ka khayr badan baa kaa qaadaysa sida nebigu sheegay sal alla alay waslam malaa'igta ilahi baa kaa qaadaysa asaguna waa dembiile adigana waad guurtaa mas-uuliyaddaadi alxadiiu taasicu xadiidka sagaalaad can cabdilaahi bni mascuudin waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam laa yaxilu ma bannaana damu mri'in qof dhiiggii muslimin ee muslim ah ilaa biixdaa halaain saddex arrimood buu ku bannaanaan karaa athayibu garoobkii azaaniya ee soo sinaystay iyo wan nafsu naftoo binafsi tuqtalu loo dilaya binafsi naf iyo wa taariku qofka ka tegay lidiinihi diintiisa almufaariqu ee ka dhex baxay liljamaacati jamaacadii muslimiinta ka dhex baxay rawaahu lbukhaariyu wa muslimun muslim iyo bukhaari baa wariyey xadiidkani wuxuu sheegayaa saddex qolo oo dadka ka mid ah aslan horta waxaa ah qofka muslimkaa dhiiggiisu inuu macsuum yahay macsuum waa maxay waa inuu kaa ilaashan yahay oo uusan kuu bannaanayn mid weynna kama daadin karto naftiisa uma qoosan kartid mid yaroo toorray aad gelisay iyo bangadaad ku dhufatana laguma ogola aslan qofka muslimkaa dhiiggiisu waa kaa xaaraam xadiidkani marka wuxuu sheegayaa asalka qofka muslimkaa dhiiggiisu waa inuu xaaraamkaa yahay oo aadan daadin saddexda qof oo dhiigoodu bannaan yahay qofkii guur hore soo maray rag iyo dumarba kuu doonay ha noqde kabacdina sinaystay qofkaa in la dilaa sharci ah waa mashruuc in la dilo qofka asaga ah jirkiisu maadaamuu guur hore soo maray guur xalaalana uu ku raaxaystay asagoo xalaalnimada wanaaggeeda arkay haddana ka leexday oo zino aaday jirkii noocaas ahaayoo zinada ku raaxaystay baa waxaa la rabaa intaan aakharaba la gaarin adduunka inuu dhadhamiyo cuquba rabbaani ah jirkiisaa marka dhagax lagu dilaya waa hadduu xor yahay hadduu addoon yahay muslimna yahay oo uu zinaysto ma leh waxa la yidhahdaa dhagaxa lagu dilo sababtu waxa weeye qur-aanku wuxuu sheegay fa calayhinna nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab markii laga hadlaya addoommada hadday zinaystaan cuqubadooda xorta cuqubada la marinaya haafkeeda la marinaya cuqubadu marka hadday noqoto jeedal haaf waa laga dhigi karaa oo maalan qofka aan guur soo marin oo zinaystay xadka laga oogayaay waa boqol jeedal in lagu dhufto addoon hadduu yahay boqolkii jeedal maxaa haaf u ah konton baa lagu dhufanaya addoonkii haddii marka la yidhaahdo qofkii garoob ahaa oo sinaystay oo addoon ah cuqubaa la marinayaa dhagax baana lagu dilayaa dhagaxa lagu dilayaana haaf buu noqonayaa dil haaf ma galo waxaa laga yaabaa markuu saas dhagaxa ugu horreeya ad ugu dhufatid maskaxdu inay dilaacdo u dhinto maxaa xal ah marka adoon in la jeedlo maahane male dhagax lagu dilo si kastoo garo u yaho toban guur soo maray haduu sinaysto konton jeedalba waxaa lagu dhufanayaa haaf baa lagu dhufanaya jeedalkaas haafkaha lagu dhufanaya ayib xadiidku wuxuu sheegay qof muslima dhiiggii ma banaana ka warran qofkii inta ceejiyo qof oo halkaa degta ku dhagah oo nafta ka qaada yiraan dhig islaama ma qabo ama naqaska ku dhajiya wax dhiig oon islaam qaban lama arkana la soo istaaga ma laga yeelayo munaasabadu waxa weeye waa inuu qof dilay xadgudubna ku dilay ama dhiig ha ka keeno ama yuuse ka keeni qofka labaadi waxaa weeye waa qof qof dilay ulakacyo kasna u dilay xadgudub iyo cudwaanna ee ka ahay qofka noocaasa oo u dilahayana aan dilkiisa lahayn qofka noocaasa qofkii qofka uu ka dilay wuxuu xaqu leeyahay inuu qisaasto qur-aankana allah wuxuu ku sheegay walakum fi lqisaasi xayaa maanta markii caalamka laga tegay oo la yidhi xabsi ha lagu bedelana dilkii waa hakan la-ay oo kufsigii waa hakan la-yah oo fawdadii waa hakan la-dah waxaa keenaya xadkii alla ugu talagalay baa meesha laga saara cuqubadii marka la rabay inay soo afjaranto ama dad badan oo wax qaribi lahaa ay ku waaya ku wax qaataan baa waxaa lagu bedelay xabsi laga yaabo in la xabsi daa-in tvba iska daawanahayaaba quraacdiisa iyo cashadiisana waa helahaya dhibkii adduunyadaba ka raystay marka waa mushkilo xuduud ilahi waa ina soo celi qofka saddexaad waxa weeye waa qofkii muslim ahaa oo diintii ka baxoo gaaloobay xadiidku wuxuu ka hadlayay qof muslima dhiiggii ma bannaana ilaa saddex maahane kanu diintiiba uu ka baxa ugu dambeeyay see muslim loo odhan karaa waa bixasabi maa kaana awal muxuu ahaa muslim asalkiisi la fiirinaya markuu islaamka ah saddexdaa qof baa dhiigoodu kuu bannaanyay waxaa jira dad badan oo shareecadu ee fasaxday in dhiigooda la daadiyo oo muslimiin ah oo maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah dadka qutaacu duruqa ah waddadii bay fadhiisanayaan xoolihina waa dhacayaan dadkiina waa laynayaan kuwa noocaasa suuratulmaa-ida ilaaha ka warramo waa la yska dhiciya ayagiiyo kuwa la midka ah waxaa ka mid ah dadka luutiyiinta ahoo khaniisiinta loo yaqaano man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luut faqtuluuhu qofkaad heshaan asagoo luutinimo camalkoodii samaynaya dila xadiis baa ku soo arooray waxaa la mid ah qofka xayawaanka bahaa'imta iyo mayeeraanka u galmoodo wax ka dayda riyihii iyo idihii lodiibu inta u tegaybu xaasas ka dhigta asagana xadiid baa ku soo arooray man ataa bahiimatan faqtuluuhu dila waxaa jira xadiis ishaaraya man kharaja wa amru naasi jamiic ummaddii oo midaysan oo isku duuban oo ulya diirkeeda qofka inta u yimaada seef kula soo baxo raba ummaddii inuu kala geeyo oo brobagando iyo balaayo abuuro oo mucaarado abuuro oo dadkii kala dilo qofka noocaasana nebigu wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam dila ummaddii oo midaysan qofka rabay inuu kala geeyo dila buu ummadaha noocaasa qofkii kusoo weeraray iska difaac baa lagu yidhi haddaad adigu dishid waxba lagaama rabo hadduu asagu ku dilana ahlu jannaa taha dadka noocaana xaggee la gelin qaybo ka mid a ah axaadiista aan sheegnay culummadu sixadooday ka doodaan sida xadiidka qowmu luud ka hadlahayo camalkiisoo kale iyo qofkii bahiimo u tagay iyo haddii la yidhahda xataa waa sugan yihiinna waxay geliyaan baabu zina ayay geliyaan oo dilada baabu zina baa la hoosgeynayaa wixii ku saabsan qofkii kusoo weeraray iyo waxaa weeyaan qofkii ummadda raba inuu kala geeye iyo ayagana waxaa la gelinahayaa dad raba xuquuq dad kale inay ku xadgudbaanoo nafta iyo dilkaas difaaceeda la gelinaya ayagana ayib marka qaabkaasay culammadu uga hadlayaan waxaa la mid ah qofka saaxirka ah xadiidku ma sheegin laakiin culammada qeyb badan baa waxay gelinayaan saaxirku inuu soo gelayo wataariku lidiinihi qof diintiisii ka tegayba inuu yaho gaal yahay saaxirku can cabdillaahi ibni mascuudin waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi laa yaxillu xalaal ma aha qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam laa yaxillu xalaal ma aha damu mri'in qof dhiiggii muslimin ee muslima ah. qof muslima dhiiggi ma banaana xalalla kuma ah hal cantoobana allah ka dhigo hal makiinad iyo irbad yaroo aad ku muddo ka daayso xaqdaraana allah ka dhigo xalaal ma ah ilaa biixdaa alaain saddex arrimood midkoodun buu xalaal ku noqon karaa athayibu garoobkii azaani ee zinaystay rag iyo dumar kuu doonay ha noqdo wa nafsu nafti oo binafsi naf loo dilayo ayadana wuu bannaan yahay waa qof qof dilay ku xadgudbay dilkiisa aan lahayn ulakacna u dilay iyo wa taariku qofka ka tegay lidiinihi diintiisa almufaariqu ee ka dhex baxay liljamaacati jamaacadii muslimiinta rawahu lbukhaariy wa muslim ayb waqtigima la gaara wallah aclam w ala nabiyina mxamedi waaalihi wa saxbi ajmain